والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد غزوة xunayn waxaynu bilaabaynaa dagaalkii xunayn ee uu nebigu la galay calayhi الsalaaةu wasalaam qabaaishii meeshaa deganaan jiray gaar ahaan qabiilkii la odhan jiray hawazan hawazin waa qabiilo carbeed oo mudar u dhalatay cadnaaniyiina hawaasin baanay ka sii farcantaa qabiilka haqiif loo yaqaano haqiif nimanka la yidhahdaa waxay deganaayeen iyagu magaalada taa'if la yidhaahdo oo magaalo adag sida loo gala ah oo dhul buuralaya ku taalla qaybta kale soo hadhay qabiilkaasi hawaasan la yidhaahdaana tihaama iyo badda cas dhinaceeda ilaa iyo xuduudda shaam laga gaadhayo ilaa iyo yeman inta ka dhaxaysa badda cas le dhulkaasay degi jireen suuqyo waaweyn ayaa ku ooli jiray dhulka ay aqiif leedahay ama qabailkan ay leeyihiin waxaa ka mid ahaa suuqii caanka ahaa ee cukaada la odhan jiray oo ku yaalay nakla iyo aayif dhexdeeda waa suuqa ugu waaweynaa baynu odhan karna ama suuqaqii ugu weynaa ee lagu kala iibsan jiray alaabta ee tijaaradan quraysha tirada badan iyo waxaan oo dhamme ay iman jireen waa suuqii lagu qaban jiray macradyada ama bandhigyada adabka ah carabtii hore waxay isu faandhigi jirtay wakhtigaasi ee reer waliba ninka u gabayaasan iyo ninka u aftahansan ugu khudbad fiican baa la keeni jiray markaasaa la isu gabay dhigan jiray waxaa ku yaalay suuqii la odhan jiray dilmajaas ee carafo u dhowaa carafaad buu in yar u jira xagga daa'if ka xiga waxaa kaloo ku yaalay suuqii majanna la yidhaahdo ee mari dhahraan ku yaalla oo isaguna daa'if waxooga u jira waxaasoo suuqaqa ah, oo ah suuqaqii ugu badnaa ee reer maka ay geyn jireen nimankan dhulkooda ayay ku taallay baa la yidhahdaa nimanka aqiifiyiinta ahina aqafiyiinta ah, waxay caan ku ahaayeen bayn odhan karnaa dadka faa'iidaysanayay suuqaqa carbeed ee waaweyn iyo tijaaradaasi waxay kaloo caan dhulkani ku ahaayeen dhulbeereed buu lahaa oo dhulbeereed tiro badanoo cinabka iyo rumaanka iyo khudrawaadka iyo waxaasi ay ka baxaan dhan kale waxay ahaayeen nimanka tijaarada isku xidhiidhiya shaam iyo yeman dhexdeeda de xeebtaasi dego oo dhan waxaynu odhan karnaa masaalixda haqiif iyo hawaasan iyo masaalixdii qurayshyada tijaariga ahayd inta badan waa isku xidhnayd maka iyo taa'ifna waa laba magaalo isu dhow bay ahaayeen ilaa sagaahan kilomitr meelaha isu jira bale waxaa la idhahdaa nimanka qurayshiyiintii wakhtiyada kulaylaha ah meeshay u kulayl jireen bay ahayd oo xataa quraysh lafteeda beeraha waaweynee magaalada ku taalla wax ku lahaa sidaynu horaba usoo maray waataynu soo tilmaamnay nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu maka inta la aqbali waayey uu ka tegey uu siri daa'if in laga aqbalo inuu tegey beeray lahaayeen cutba iyo shayba cutba iyo shaybana waa ilmo rabiico waa qoladii lagu dilay mubaarasadii koowaad ee beder waxaynu odhan karnaa labada qabiil waxa ka dhexeeyey xidhiidh weyn oo nasab ah iyo xidhiidh xididnimoba ah waayo labadan qabiilo ee quraysh iyo nimankan hawaasan la yidhaahdo oo haqiifna ka tirsan tahay labaduba waa mudariyiin awowga shanaad ama lixaad meelahaas bay isugu yimaadaan waayo awowga lixaad ee hawaasan waa ka toddobaad ama shanaad ee quraysheed weeyaan daad meel bay isugu yimaadaan qof kasta oo de kutubu taariikh wax ka akriya ama saxaabada daraaseeya wuxuu garanayaa xidhiidhkii badnaa ee labadan kooxood ka dhaxeeya iyo siday isu guurguursadeen iyo kalsoonida laysku qabayba waayo waxaad garan kartaa xataa sulxu xudaybiya markay qurayshi rabtay inay gasho raggii ay soo diratay ee afka quraysheed ku hadlaya waxaa ka mid aha curwata bnu mascuud thaqafi oo ahaa ninkii lahaa maana rag boqor kasta waan u tegay boqorrada dunidu sida maxamed loo weynaynayo nimay ciidankiisii u weyneeyeen anigu maan arag ninkii lahaa ee lahaa ninkani ra'yi fiican buu idin soo bandhigaya aqbala wuxuu ahaa nin aqafiya wax sii weyn markaa maaha inaynu tilmaamno labadan magaalo se isugu xidhnayd haddii markaa la jebiyey meeshii la odhan jiray maka oo maka islaamku uu furtay jasiirada waxaynu odhan karnaa mucaskarka qura ku hadha rasmiga ah ee maka iyo agagaarkeeda jooga u baahan in la jebiya waa qabiilkan waa hawaasan oo aqiifna ka tirsan tahay waana meeluu nebigu in badan daninaya calayhi salaau wasalaam oo waayo waxaynu idhi maka markii hore xoog looga dhagaysan waayeyba meeshii labaadee uu isku dayey inuu taga bay ahayd oo inagii hore usoo tilmaamnay inuu nebigu maka isagoo raba inuu bal iyagana diinta usoo bandhigo laakiin waa kuwii diiday inay aqbalaan aqbalidda iyo xataa inay qariyaan odayadoodii waa kuwii diiday dumarkii carruurta ku diray ee dhagaxa lala dhacaya dhiigga lagaga keenaya nebiga calayh salaatu wasalaam quraysh iyo nimankaasi hawaasanna isku diin bay haysteen bale dee laati wuxuu ku yaallaa meeshan ay qoladani haysato allaata waalcuza wamanaata aalitata alukhra laataha la sheegayaaba iyaga dhulkooda ayuu ku yaallay nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa fahmaya ama waa garan karaya ahmiyadda weyne islaamka ay u leeyihiin aqifiyiintu ama ha noqoto makaanada caskariga ama iqtisaadiga ama xidhiidhka weyne iyagiiyo qolada tan ka dhexeeyey ama inay noqon karto cuqbada weyne diinta ishortaagi karta waana dee kuwuu ka cabanayay markay caaisha ku lahayd tolkaa maalintii uxud weligaa maalin ka xun ma la kulantay bay ku tidhi caaisha deetana waa kii nebigu tilmaamay nimankaatuu kala kulmay cabdiyaaleyl iyo kooxdaasi wuxuu kala kulmay inay kaga darray jabkii uxud iyadoo uxud aynu naqaana in nebiga godu ku dhacay oo dhool ay ka jabtay oo koofiyadii madaxa hoos loogu dumiyey oo wajanaadkii bahladii ay birihii qaar mudeen oo dhib badan ay soo gaadhay haddana nebigu markay caaisha su-aasha weydiisay wuxuu tilmaamay tii uu kala kulmay reer daa'if inay kaga adkayd hawaasan laakiin waxaad moodaysay siraacii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo quraysh loolankii ka dhaxeeyey inay dhan uga yaro baxsanaayeen oo wixii dagaal dhex mara beder lahaa uxud lahaa khandaq lahaa waxaasoo dhan inaanay inta badan ka soo qaybgelin baad moodaysa bale waxaynu garan karnaa nin iyaga ka tirsan alkhras ibnu shariiq ninkii la odhan jiro aqafi ahaa laakiin reer banu zahra buu la ahaa xilfi wadaag ayuu xalif la ahaa waa ninkii maalintii bader reer banu zahre ka celiyey dagaalka yidhi mar haddii innaga xoolihiina idiin badbaadeen ha gelina dagaala iskaga taga sida daraaddeed waxaa muuqatay inaanay haddana dagaalka caddaanka ee tirada badan lee weynay qurayshi ay waday in iyagu mowqif musaalimiina kaanama yaro xiyaadi yihiin oo kale dagaalka inay iska fogaynayeen laakiin markii maka la furtay waxaa muuqatay inay aad u dareemeen nimankii reer hawaasan khatarta muslimiinta ka soo socota waxaana muuqatay quraysh iyo say daciifka u noqotay amaam اlmuslimiin iyo sida loo jebiyey cahdigii ay galeen qurayshi siday uga baxday macnawiyaadka quraysheed markay yaraatay waxaad kaloo garan kartaa dee cidda kale la jaarka ee kalena in macnawiyaadkoodu iyagana nawcun ma uu yaraan karo laakiin hawaasan dhulkeeda ayay iyana u baqday marka kumay soo degdegin inay maka difaacdo laakiin waxay isku dayayeen un bal xaggooda inay ilaaliyaan si awgeed baa waaqidii wuxuu sheegaa inay soo dirteen basaasiin ay yidhaahdeen bal noo soo indhaindheeya quraysh iyo arrinkeedii wuxuu noqday waxaanay urursadeen markiiba dagaal iyagoo u diyaargaroobaya nebigu calayhi salaau wasalaam markuu madiine ka imanayeyna ilaahay buu baryay inuu gaalada indhahooda ka qariyaan warkiisa la helin cidina warkiisa ma helin maka unbay si khaflada u qabteen qorayshi markay baabaaday macnaha markaynu soo koobno waxa weyaan hawaasan raayatu shirki iyada qaaday calankii gaalada qabiilka markaa sidaa ayay noqotay nebigu calayhi salaau wasalaam markaa ciidan ayuu ku bixiyey oo fatxu maka markuu dhacay lama joojinin ciidankii muslimiintahaye waa la kala dirdirayo waa la bixbixinayey waxaa ka mid ahaabay leenahay si asxaabu taariikh sheegayeen sanamadii hareeraha magaalada ka xigay inuu dhammaantood soo dumiyo oo cuse iyo oo ahaa guri weyn oo reer aqiif agtooda ku yaalo ay nimankani caabudi jireen iyo wixii la nooca inu soo dumiyo manaata inuu cidu diro la soo dumiyo saynu hore usoo tilmaamnay riwaayaadkaasi sheegaya bahalka dumintiisuna min xayu axaadii waa daciif baa la dhaha lakiin taarikhiyan waa wax layska warrami kara bay idhahdeen oo dhib badan ma leh wakhtiyadaa nebigu ciidamadii uu maka ka saarsaarayay maalan waxaa ka mid ahaa si hareeraha cidda ka xigta oo dhan gacanta loo gaadhsiiyo wuxuu nebigu diray ciidan uu hogaaminayo khaalid ibnu waliid shuwaal sanadkii sideedaad ee hijiriyada oo ka kooban ba la dhahda saddex boqol iyo konton nin oo muhaajiriin iyo ansaarba isugu jira waxaanu u diray qabiil la odhan jiray bani jadiima badijadiima waa xaggan yamanta qabaa'ilkii degi jiray waa yalamlam ayay degi jireen waa maka koonfurteeda siddeetan kilomitr meelaha meelu jirta islaamkuu ugu yeedhay markuu islaamka ugu yeedhay ayaa may sixin inay yidhaahdaan aslamna ee waxay yidhaahdeen saba'na saba'na saba'a waa kelmad ay isticmaali jireen quraysh iyo kuwaasi aanay u isticmaali jireen marka ay rabaan dadka muslimiinta inay caayaan ay yidhaahdaan diintoodii bay ka baxeen oo diin kale galeen alaql waa kelmadaad moodo nooc min ah waa bidcawnayoo kale ay ku jirto oo kaanamaa asalka laga dhigayo shirkigii oo kale xaggan loo baxayna laga dhigayo islaamnimada inay nooc min bidcaa tahay dabeetana laakiin iyagu waxay uga jeedeen ereykan inay yidhaahdaan aslamna waanu islaamnay qabiilkani inay islaamaan bay doonayeen khaalid ma sugsugin ama muu fahmin baa la yidhaahdaa nimanka warkoodii dagaal buu ku qaaday badhna waa laayay badhna waa qabqabtay badhkii uu qabqabtay maxaabistii saxaabaduu u dhiidhiibay habeennimadiibu haddaana amar bixiyey maxaabistana in la laayo bacdu saxaaba baa diiday markaa inay laayaan cabdilaahi ibnu cumar uu ka mid yahay iyo cabdiraxmaan ibnu cawf iyo way diideen waliba waxaa la dhahdaa ibnu cawf cabdiraxmaan ibnu cawf iyo khaalid afkaaba ka xumaaday waa diideen kadibna nebiga markii loo yimi calayhi salaau wasalaam ayaa loo sheegay oo layidhi ilaahay rasuulkiisiiyo ninka kani wuxuu laayey dad le waanu islaamnay markii islaamnimada loogu yeedho sabaanaa leh ayuu laayey nebigu calayhi salaau wasalaam waxaa la dhahaa laba jeer buu ilaahay baryey oo beri uga noqday allahuma inii abrau ilayka mima sanaca khaalidu allahuma inaa abrau ilayka mima sanaca khaalid buu ku celceliyaa laydhi laba jeer nebigu calayh salaatu wasalaam xadiidka bukhaari sida uu tilmaamaya ilaahayow waxaan beri kaaga ahay oo aanan la wadaagin wuxuu khaalid sameeyey wixii khaalid sameeyey ilaaw anigu beri baan ka ahay oo lamaan wadaagin laakiin culammadu waxay idhaahdaan khaalid sabanaadi unbuu si xun u fahmay saas daraaddeed dhiigoodii muu ilaalinin laakiin waa mujtahid mukhia buu ahaa oo uma jeedin yani inuu eh, dadkan dad muslimiina laayo ee wuxunbuu uhaystay bay leeyiin waxaanuu laynaya inay gaalo yihiin laakiin saxaabadii kale ee maala cabdiraxmaan bnu cawf iyo cabdilaahi bnu cumar iyo raggaasi raggay ka mid ahaayeen iyagu waxay idhahdeen sabanada tan islaamnimun bay u jeedeen oo way dileen way diideen inay laayaan maxaabistoodii inaan isagana ijtihaadkiisa khaa in lagu tilmaamo bay yidhahdeen waxyaabaa loo daliishanaya waxaa ka mid ah muu nebigu calayhi salaatu wasalaam ciqaabin khaalid ibn waliid riwaayad aan min xayu sanad axaadiid yani aan xoog badnayn baa sheega xataa nebigu inuu diyadoodii iyo bixiyey qoladaasi laga laayey haddii uu bixiyana runtii wax layska aqbali karo waayo axkaamtii dilkii khata ahaa unbaa lagu qaadaya oo looma jeedin dadkan iyagoo muslimiina in la laayo riwaayaad baa jira ibnu isxaaqi ay soo ororiyeen oo iyagoo aan faa'iido badani ku jirin oo waxyaabaha qaarkood in loo laayay sababo kale iyagu sheegaya laakiin maaha waxaa saxay oo la qaadan karayo si kastaba ha noqotee waxaa la leeyahay ciidamada yarra gaadagaadee nebigu diray laba ka midii waxay ku baxday baa la odhan karaa dhulka hawaasan iyo thaqiif iyo meelahaas ay deganaayeen hawazin markaa kamay qarsoomin e, nebigu alayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii qaabkay wax u wadaan saa daraaddeed waxaa la yidhahdaa ciidan bay urursatay wax allaale iyo waxay ciidan samayn karayeen muddo yar oo shan iyo toban casho ku sugan ayay ku soo ururiyeen baa la yidhi ciidan aada u tiro badan iyagoo raba inay muslimiinta waajahaan kuna talagalay inay muslimiinta weeraraan inta aan la soo weerarin ciidanka siday u urursadeen baa la yidhaahdaa waa si tilmaamaysay inay ku talagaleen inay galaan macraka faasila dagaal ama hawaasan dambe aan la arag ama muslim dambe aan la arag labada dhan uuna ay uga baxaan si taasi ay u dhacda baa la yidhaahdaa markay dagaal gelayeen xataa waxay soo ururiyeen waxay xoolo lahaayeen dumarkoodii caruurtoodii waxaba goobta dagaal baa la keenay waxaa la yidhi maanta ama waynaynu gubannaa waxba aanay naga hadhin ama muslimiintaasi waynaynu jebinaa isagoo uu hogaaminayo nin la yidhaahdo malik ibnu cawf innasariy oo weliba waxay culamaai taariikh markay sii warramayaan yidhaahdaan waxaa kaloo ku soo darsamay bacd alqabaa'il kaleo khatafaan iyo kayrkeeda sida bukhaariba uu sheegayo ayaa iyana soo raacay oo nimankan u soo gargaaray ninkan la yidhaahdo malik ibnu cawf qoomkiisii waxaa la yidhaahdaa qaab sufuufa ah, ayuu u soo dagaalgeliyey dabeetana fardoolayduu ugu soo horraysiiyey wuxuu ku xigsiiyey kuwa lugaynaya wuxuu ku xigsiiyey dumarkii wuxuu ku xigsiiyey adhigii geeluu ugu dambaysiiyaa layidhi yani waxay xoole wateen oo dhan iyo dad iyo dumar iyo carruurba goobta dagaal buu keenay waxaa lagu tilmaamaa ninkani wuxuu ahaa nin soddon jirrada ku jira oo lagu yaqaanay nin dagaalyahana oo dagaalada ragga ka muuqda ka mid ah ayuu ahaabaa lagu sifeeya laakiin riwaayadan sidaa usii xoog badnayn ayaa waxay sheegaan qaab dagaalka kan inuu kala teliyey nin odayo weyn oo durayd ibnu simma la odhan jiray oday buu ahaa baa layidhi ninkaas baa wuxuu ihi war codkan iyo waxaanaan maqlayo xoolahan iyo waxaan dhawaaqaya waa maxo waxaa la yidhi reerku mod iyo noolba wuxuu lahaa nin baa goobtii dagaal soo tubay dabeetna waxaa la yidhi wuu u yimi oo wuxuu ku yidhi waryaah eh. malik eh, ayuu la hadlaya malik bnu cawf nasariy war maxaa dumarkan iyo caruurtan iyo waxa kan goobtan dagaal u keentay buu yidhi waxaan rabaa buu yidhi ninna inaanu baqin meel loo cararo dambena inaanu jirin nin waliba waxaad hanti iyo carruur iyo reer balahayd halkay taaganyihin ama difaac ama ha lagaa qaado inaan idhaahdo buu yidhi laakiin ninna inaanu dib u noqonin taas baan ku talagalay buu yidhi ninkii dhallinyarada aha odaygan oo la yidhaahdo odayadii dagaalada inta badan soo geli jirayoo mujaraba ah buu ahaa baa layidhi ayaa wuxuu idhi war waxaad wadaa wax nin weynu ku hadla maahee nin jabay dumar iyo carruur isuma taaga buu yidhi kada daad jabto laa dumar walaa carruur waa xoole eegi maayo nin jabay waa cararayaae kadaa buu yidhi sidaa ha yeelin wuxuu yidhi may ka dayn maaye hawaasan halkaa maanta ama waa inay guulaysataa ama waa in laga guulaystaa laakiin inayn dib u noqdaan ma jirayso aad culamaai taarikh waxay sheegaanuun ilaa xad bay soo gaadhsiiyaan uu leeyahay ninkan yaro dhallinyarada xoogganaya ee dagaalyahankae ciidanka hogaaminaya ama waa isdilaya maanta ama ra'yigayga la amaqlaya aduu odayga ra'yigiisii waa la diiday waxay noqotaun wiilkan dhallinyareed ee ciidamada hogaansan ciidamada hogaaminaya intiisa la qaato alwaaqidi aynu naqaano inaanu xagga sanadka xoogganayn ayaa wuxuu ku sheegaa ilaa labaatan kun inay ahaayeen ciidankii nimanka kane ay soo urursadeen waxaanad mooddaa ibnu xajar laftiisu fi lfatxi inuu u iilanayaa ra'yigaa waaqidiyo kale waayo wuxuu odhanayaa hawaazan waxay keensatay ciidan muslimiinta labanlaabkeeda muslimiintuna waa kuwii dee toban kun meelahaasi ku soo galay maka macnaheedu waxa weeyaan ra'yigaa waaqidi baad mooddaa inuu xaggiisa isaga weecday calaa kulli xaal waa ra'yi jira laakiin aan sanad xoog badan ku taagnayn xadiiu xaakimku mustadrika ku aroorinayo oo shawaahidna le <clears throat> albani uu saxiixinayo bimajmuuci araqi ayaa waxa uu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu diray nin cabdilaahi bn abi xadr alaslamiyi la yidhaahdo oo uu u diray in uu cadowga bal soo eegeego iyo warkooda inuu soo raadceeyo ee ninkaasi wuu yimi nimankan qabiilkan is-urursaday ee ciidamadan buu soo dhex maray maalin ama laba casho ayuu soo joogjoogay dabeetana uu ku soo noqday muslimiinta isagoo warramaya markii ninkaasina warka uu keenay <clears throat> waxay qaateen muslimiintu marka ayna intii la diyaargaroobi karo in la diyaargaroobo hub iyo ciidan wixii loo urursan karaba nimankaa in loo urursado riwaayaat taariikh waxay sheegaan xataa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu qurayshtii xataa aan weli islaamin inuu hub badan ka urursaday oo ka sii amaahday qaarkood maalan safwaan ibnu umaya ninkii la odhan jiray waxaa la yidhaahdaa boqol dirac yani diraca waxaa la yidhahdaa birtan la gashada ee adag ee seefta anay qofka soo maraynin birahaasi dagaalka laga la xidho boqol ka mid ah yacnii boqol nin qalab dagaalo ay gashan karaan ayuu ka sii amaahday baa la yidhaha isagoo weli ninkani mushrika ah waxay sheegaan culama taarikh inuu weydiiyey xataa nebiga alayh salaatu wasalaam oo uu ku yidhi markuu wax ka amaahanayay wuxuu yidhi baa la yidhi eh, ma asban baa mise waa caariya ah? maxoog baad igaga qaadaysaa eh, alaabtayda mise waa caariya oo waan eh, waan ku sii caariyeysiya waan ku sii daymiya ama hiya wuxuu yidhi nebigu alayh salaatu wasalaam say riwaayadkaasi sheegayaan meye waa caariya ah, waa shay lagaa sii isticaaraysanayo laguu soo celinayo aswatu xunayn kadibna wuu soo celiyey baa lagu tilmaama saa xadiidka ibnu maaja iyo nisaa'i bay warinayaan inkastoo sanadkiisu aanu xoog badan lahayn ibnu cabdilbar isagu riwaayaad aan sanad lahayn isna wuxuu sheegayaa inuu nebigu alayh salaatu wasalaam xuwaytab ibnu cabdilciza afartan kun oo dirham inuu ka sii qaatay ama cawf ibnu nofal ibnu alxaari ibnu cabdilmualib saddex kunoo waran inuu soo siiye muslimiinta waxaasoo dhan marka laisku wada daro waxa ay sheegayaan wixii muslimiintu ay xataa gaalada ka soo qaadan karayeen ama dayna ah, ama hub la sii qaata ama wax la ammaanaystaa inay soo ammaanaysteen meelaha kalena qadiyadan safwan waa masaa'ilka ay u daliishadaan mushrik ama la adeegsan karaa dadka muslimiintahay laakiin waa marka calalaqal waa inay noqotaa mar aanay dee ra'yi iyo tale iyo xoogtoona waxba kulahayna qof ama fardi iska daba socdoy xagga horena waynu ku soo isagoo nebigu diiday calayhi salaatu wasalaam muslimiintu inay soo diyaargarowdaa wakti badan may qaadan iyaga laftoodu waayo ciidankii muslimiinta ee badnaayee maka soo galay dee dhib badani lamay kulmin baynu ilaa waxoogaagii dagaalkii khandama ka dhacay mooyaane marka waxaa loo soo ururiyey ciidankii inay dib u soo muwaajaheeyaan maalintan xunayn iyo xaggeeda inay soo qabtaan waxaa la dhahdaa an iyo tobankii shawaal meelaha markay maraysay alyom alkhamis min shawaal baa la dhahaa hantii shawaal markay maraysay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam dhowr iyo toban maalmood deganaa magaalada maka ilaa an iyo toban cashay sheegaan ayuu soo baxay waxaanu soo gaadhay baa la dhahdaa meesha lagu tilmaamo xunayn an casho kadib labadan meelood mana aha bay leeyihiin meel loo kala socdo wakhtiga intan leeg laakiin waxaa muuqatay bay leeyihin nebigu markuu xunayn ku soo dhowaadaba inuu ciidanka aayar rarayey oo socodku xagga dambe inuu aayar ka soconayey waayo xunayn waa meel labaatan kilomitr meelaha u jirta marka la eego maka weliba waxaa la idhaha markii hore imaka laga soo baxay ciidanka uu dheeraynayey sida xadiidka abu daawuud iyo xaakim bay warinayeen uu sheegayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la idhaha magaaladii maka ahayd catab ibnu usayd saxaabi la yidhaahdo ayuu kaga yimi oo madax uga sii dhigay asxaabu siira siday wariyaan iyadoo riwaayad saa usii xoog badan ahayn ciidanka muslimiinta ee meeshan maraya waxaa la yidhaahdaa wuxuu gaadhayey ilaa iyo toban iyo laba kun bay ku sheegaan ow toban kun waa kuwii uu la galay maka oo iyaga de xadiiskii saxiix ee bukhaari basuu sheegayey toban kun askari waa ciidankiisii uu maka la galay laba kunna baa la yidhaahdaa waa kuway had iyo goor culamaai taariikhku tilmaamaan alulaqaa dadkii la cafiyey reer maka wixii ka islaamay ayaa labadaa kunna ka raacday baa la yidhaahdaa markaa ciidan laba iyo toban kun meelaha ku dhodhow iyagoo ah ayay soo baxeen baa la yidhaahdaa muwasac culamaai taarikh ay wariyaan laakiin kollayba waxaynu garan karnaa un xunaynna waxay ka mid tahay macaarigtii ugu weynaa ee islaamku uu galo cahdigii nebiga calayhi salaatu wasalaam uguna khatar badnayd nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dadaalay inuu ciidankan ilaaliyo goor salaad cishaa ah bay meesha yimaadeen waxaanu u saaray axad saxaaba inuu bal habeenka kan meesha eego oo soo ilaaliyo isla markaa inuu noqdo maxaa la yidhaahdaa sahan saxaabigii wuu baxay ciidankii wuu soo egeegay wuu soo noqday isagoo tilmaamaya sida ay u badan yihiin hawaasan oo maca xoolaheedii iyo waxeediiba wataba timid nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo saxaabadda niyadda u qaboojinayaba wuxuu ku yidhi tilka haniimat lmuslimiina hadan in sha allah waxaasoo aragteen oo dhamme haddii alla idhaahdo waa haniimadii muslimiintu ay helayeen berito saxaabi la dhahda anas ibn abi marhad alghanawi ayaa isagu wuxuu ku deeqay sida xadiidka abu daawud uu tilmaamayo inuu habeenka kan uu isagu gaadhka galo muslimiintuna ay iska seexdaan wuxuu nebigu in badan kala dardaarmay waaroya seexanayna ilaa salaada subax la gaadhaya ciidanka inuu si fiican waardiye wanaagsan u ahaado muhimadiisii wuu gutay ninka kani nebiguna alayh salaau wasalaam jannu u yaboohay ninkaasi insha alla jannaad leedahay buu yidhi ciidanka muslimiintaee markan meesha maraya waxaa la yidhaahdaa dadkan iska soo raace maka ka soo raacee tulaqaaga kani raad xun bay ciidanka ku dhex yeesheen waayo waxay iska ahayeen dad imikun soo islaamay dad caadaadkoodii hore jaahiliyada aan weli ka wada fuqin ilaa xad waxaad ka garan kartaa dhexda markay muslimiintii soo socdeen waxay soo mareen meel la yidhaahdo daatu anwaad oo geed weyni uu ku yaallo oo carabtu intay qawsaska iyo xadhkaa iyo intay marya sudhato saan soomaalidan xabaalaa markay marto marada yar ku xidhan jirtay waxaasoo kale intay wax ku xidhaan ayay dabeetana baryadotin iyo wax ka dhex samayn jireen markii la arkay gaalada meesha tan ay warma sursuratiyo wax ku xidhxidhatay caynkana ay waxay dhahay ilaahay rasuulkiisiiyow innagana daatu anwaat inoo ye geedinnana wax sursuranno caynkan inoo samee nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi subxaana allah kamaa qaala qawmu muusa ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha waaladii nafsii biyadihi latarkabanna sunnata man qablikum ilaahay baa xuma ka hufan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaanaa ku hadlaysaan waa wixii ay yidhaahdeen reer banu israa'iil nebi muuse ay ku yidhaahdeen reer banu israa'iil markii ilaahay uu fircoon ka badbaadiyey ee baddii laga soo dhaafay ayay soo mareen qaar sanam yar caabudaya ijcal lanaa ilaahan bay dhahan kamaa lahum aalih inana ilaah yaraynu caabudno inoo samee bay ku yidhaaheen muuse se qoladani waa u leedahay waa shirki iyo gaallimuu tilmaamaya idan waxaan xabaalaha la sudhsudhay iyo dhirtan laga barakaystay iyo waxaasi diinta salkumale waxaasi waa khuraafaad iyo gaalo warkeed maaha war islaam maaha islaamka warkiisu wuxuu ku kooban yihin qofka muslimka ilahay unbuu baryaa ilahay baana ku xidhaya geed iyo dhagax iyo dad iyo cidna kuma xidhna ilaahay buu ku xidhan yahi subxaana wa tacaala ilaahay baan u baryaa wax ka sokeeyo la baryaana ma jirto nebigu markaasu wuxuu yidhi ilaah naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee sunnadii dadkii hore mareen jidkay mareen unbaa ku socotaan idinkuna yani tani waxay tilmaamaysaa baa la idhaha dadkan cusub iyo waxaan iska soo raacay inaanay weli caqiidadii saafiga ahayd iyo islaamnimadii si wanaagsan u degin ee uun dee dad iminka soo islaamay oo waxoogaa shirkiyaadkoodii hoosta iskaga wad wato inay yihiin waxyaabaha bay idhaahdeen maalinta tan muuqday waxaa ka mid ahaa waa is eegeen muslimiintii iyo tirabadnidoodii bay arkeen dee dhowr iyo toban kunoo meesha maraya markaasaa mid ka midii wuxuu yidhi baa la yidhi maantuun baan tira yari laynagu jibin yani dagaaladii hore intaynu ku geli jirnay nambar inta ka yar baynu ahay ee maanta saynu u tiro badan tiro badni maanta tiro yari laynagu jebin maayo asalkuna wuxuu ahaan jiray muslimiintu say waxay dagaal geli jireen oo dhan marna tiro badni iyo xoog badni kumay guulaysan ilaahay baa nasriga siiyey ilaahay baanay tala saaranayeen oo ikhlaas iyo cibaade iyo ilaahay tala saaradkii ayay ku guulaysanayeen maanta laakiin waxaad moodaa in cududooda u yara muuqatay oo halkii ay markay dagaaladamadaan iyo markan ilaahay baryayeen oo ilaahay un tala saarayeen maanta waa isbideeno waxay idhaahdeen cududoodii waa u muuqato waxay idhaaheen maanta farayari idinugu jabin mayso waxaanad moodaa dagaalka qaybtiisa hore in ilaahayana loo tala saaro la yidhi xooggiinna waa kaasi wax iskaga celiya waxbase kumaya celina waa ka ilaahay qur-aanku ku tilmaamaya wa yowma xunaynin id acjabatkum kasratukum falam tughni cankum shaya waxaa xasuusataan baa ilaahay yidhi maalintii xunayn ee idin cajab gelisay tira badnidiinnu se waxba aanay idinka tarin baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala wadaaqat calaykum alardu bimaa raxubat uma wallaytum mudbiriin ilaahay wuxuu leeya oo dhulku idinku cidhidhiyomay waxaa ilaahay arladiisu ballaadnayd dee markaad jabto dhulku wuu yaraadaa waddooyinka iyo surimadaa waaweyn ayuunbaa cidhiidhi kugu noqonaya meelaad ka baxda unbaad waayeysa ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku leeyahy wadaaqat calaykum alard dhulkii baa idinku cidhiidhiyoomay iyadoo dhulku ay aada u ballaadhnayd uma wallaytu mudbiriin waa dhabarjee waa yaacdeen baa ilahay le idinkoo sii daba jeediyey ee nebiguna calayhi salaatu wasalaam qadaayaadkan markuu dareemay waxaa la yidhahaa ilaahay xaggiisu uu weecday isagoo ilaahay baryaya oo allahuma bika uqaatil taahaya iyo weedho la mid a ah dabeetana wuxuu nebigu uga warramay baa la dhahdaa sa xadiiu darmi sunankiisii axmed ba ay ku warinayaan ummad hore oo tirobadnidooda ay cajab gelisay oo dabeetana ilaahay uu geeri ku itixaamay calaa kulli xaal asalku wuxuu lahaa ay muslimiintu ku guulaysanayeen in tansuru llaha yansurkum asalku kaas bu ah xoog kale ma jirin haddaa ilaahay u gargaartaan oo isaga baridaan oo ku tiirsataan oo ku xidhantaan oo ka dambaysaan ilahay waa idin gargaaraya asalku kaas buu ahaa laakiin dee kollayba waxa isweydiin leh muddo yaroo dee tobaneeye cashaa ah waxaasoo dada in la tarbiyeeyo oo waxdhigistiiyo caqaa'id iyo wax waliba ay xadkaasi gaadhaan may dhicin tasawurkii saxiixaa iyo tawakulkii khaaliskaee ilaahay la tala saaranayay waa yaro luntay baad moodaa iyo xoolo iyagoo islahaa kolley muslimiintani waa guulayseen nimankaan cidina isortaagi kari mayse haniimooyinka iyo waxaan la helayo un wax ka soo qaadeen oo halkay muslimiintu inta badan iimaanu billahi wa jihaadun fii sabiilihi ay u baxayeen inay marka kan u muuqataba dadka bar inuu soo baxayo hunguri iyo wax la nooca waxaa la yidhaahdaa macrakadu qaabkay u bilaabatay insha alla waynu tilmaami doonaaye laakiin maca hungurigii waa socon waayo markii koowaadba waa lala fuqay muslimiintii markii lala fuqayba waa yaaceen dabeetna waxaa la idhahdaa nimankii meesha marayay ee quraysheedni mid ka mid a ah. muarikiinta qaarkood waxay ku tilmaamaan safwan ibnu umaya walaalkiibu hakalda la odhan jiray qaar nin kale ay ku sheegaan ayankan saasuu eegay baa layidhi muslimiintiiyo kooxaha kan waxaa la ydhaha iyagu dagaalkiiba may gelin xagga dambey fadhiyeenoo kolba inan yar intay daraan bay odhanayeen war bal waxaa meesha ka dhacay soo eega dabeetna waxay arkeen baa la yidhi dee iyadoo lala soo kacay markii koowaadba muslimiintii intuu sidaa u egamidi buu wuxuu yidhi alaa baطla sixru اlywm wixii sixir laynagu haystay maantay bureen buu yidhi yani waa kaa eh, kooxdii lagu kala tegey mid kale waxaa la yidhi markuu kani warkaa lahaa baa layidhi walaalkiibaa hadlay baa layidhi safwan oo wuxuu ku yidhi fawallaahi laan yarubanii rajulu min qurayshin axabu ilaya min an yarubanii rajulu min hawaasin waar waxaad ku hadlaysa inuu madaxii noqdo i xukumo nin qurayshun ka tirsan baa aniga ii dhaanta nin reer hawaazan inuu xukumo buu leeyahay yacni kani xaggii qabiilku ka fakeraya wuxuu leeyahay nebi maxamed inuuna xukumaa baa dhaanta hawaazun inay noo talise waxaanaad sheegayso maana ma aqbalayo waxaa la tilmaamaa xataa muusa bnu cuqba asxaabu siira nin ka midii sida uu sheegayo inkastoo sanadka rag majhuula iskaga jiraan koox xagga dambe joog joogto abu sufyaan iyo safwaan safwaan ibnu umayahan iyo xakiim ibnu xazaam iyo kooxdaasoo xagga dambe joogto eegaya bal cidda guushu raacdiya waxaas ayaa mid ka midii markii la sheegay in lala soo kacay nimankii ayuu arkay sida foosha xun leh ee muslimiintu ay u jabtay markaasuu intuu saa u eega buu idhi laa tantahi haziimatuhum duuna albaxr kuwani siday u jabeen istaagi maayaan ilaa badda casi soo celisa mooyaane yani ciidankan say u soo jabeenee loo wado meeshay celin doontaan waa badda cas waxa ka muuqata meesha tan markaa in dadkan tirada badan lee kale iska soo raacay iyaguna safkii ay khalkhalgeliyeen aan wax fiicani ka muuqanin haddaynu eegno macrakada iyo dagaalku siduu u dhacay nimanka hawaasan la yidhahda muslimiinta waxay uga soo dheereeyeen dooxada tan xunayn la yidhaahdo xunayn waa meel dooxa ah oo dhir badan hareeraha ku leh ninka kan la yidhahda malik ibnu cawf annasariy ciidan buu soo kaxeeyey dabeetana dooxadu hareeraha ka geliyey kamaain buu ka dhigay koox koox yaroo tiro badan buu ka dhigay dabeetana gamuunleydiisii buu meeshaasi geliyey wuxuu sii qabsaday meelihii istaraatiijiga ahaay oo dhan muslimiintuna markii ay salaaddii subax tukadeen kadib goorqalasabay goor hore is yidhaahdeen iyana meesha gala laakiin iyadoo meeshaba la degan yahay ayay isleeyihiin soo gala wuu soo daayey markaasiyo wuxuu yidhi markay meesha safka soo galaane soo buuxsamaan mara waaxida dhan walba leebabka iyo gamuunka ha lagu wada dhejiyo ciidanka iyos ka soconayo meesha soo dhex socda ayaa markaas dafca waaxidabaa lagu qaaday bahal weerarah oo dhan walba gamuunka lagaga nabay markiiba baa la yidhaahaa fardoolaydiiyo xaggan hore soo socotoo soo socotay ayaa lala soo fuqay markii dhan walba gamuun laga geliyey waxay ku tilmaamaan culammadu markan hore ciidanka uu fardooleyda uu xoogaa ay marka hore hore ula yara kacdo nimankan hawaasan qayb ka mida ah la yara kiciyey laakiin meelaha markii laysla soo gaadhayba dib baa loo soo jebiyey muslimiintii dib baa loo soo jebiyey iyagoo markii hore moodayay muslimiintu inay dee kooxa yarar mala intay marka hore helan hore ula kaceen sida xadiiska bukhaari uu sheegayo kale ay marka hore muslimiintu hore ula kaceen oo laysidhi hawaasan yani si dhaba ah u jebiseen ayinbay mar qura leebka lagu boobay oo si hayru caadiya loogaga boobay dooxa dhinacyadiisii dadkii muslimiintaha barh ka midabaa markaa yaa isbilaabay weliba waxaa la yidhahdaa dadkan sidan u tirada badan le qaar badanoo ka mida baan hubka wixii la xidhxidhnaa iyo wixii madaxa laga gashan jiray iyo waxyaabaha kan dadka barbaan sidan baa la idhahdaa calaa kullin nimankan waxaa la yidhahdaa leebka sida loo ganano xoog bay u yaqaaneen waxay noqoto inaanay leebganin ilaa inay mid ku dhajiyeen mooyaane dabeetana waxaa dhacday in muslimiintii lala soo kaco sida albara ibnu caazib oo saxaabi ka mida ah raggii dagaalkan ka qayb galay uu sheegayo wuxuu leeyahay markiiba waxaa lala soo kacay buu yidhi fardoolaydii muslimiinta dabeetana kuwii cagta ayaa lala soo kacay ulaqaadi iyagu way yaaceen buu yidhi nimankii maka dad ka soo raaciya caraabtii iyo reerbaadiyii waxaasoo dhamme markay isla jabeen baa ciidanka intii hadhayna soo jabtay may laazimin nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo koox yar mooyaane waxaa la yidhahdaa koox yar baa nebiga ku hadhay calayhi salaatu wasalaam kooxdaasi waa dagaalamto dagaalkii wuu socday jawladii hore minwaaberigii ilaa cishihii baa laysaystay dabeetana habeenkiibuu haddana dagaalkii sii socday habeennimadaasa lala soo fuqay baa la yidhahdaa muslimiintii maalintii dambe dagaalkii wuu dhib batay wakhti aad u kulula ahayd waxay u muuqataa un in muslimiintii lala kacay meel wakti kulayla bay ahayd aad u cadceed badan oo boodh badan oo aanay si fiican u garanaynin oo riwaayaadka qaarkood ay sheegayaan xataa aragtidiiba haydhhaydh naga gashay waa laisla kiciyey nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu fuushanabaa la yidhi baqladiisii baqal uu lahay oo duldul loodhan jiray waa tii muqooqafsu soo hadiyeeyey ayaan rajaynaya tan duldulka la yidhahda inay ahayd baqashaasi buu fuushanaa mar qurana ma soo noqonay xagga ciidanku kusii cararay waxaa la yidhahdaa laba saxaabiy oo la fadhiya nebigu calayh salaatu wasalaam isagoo xagga ciidanka kusii socda uuna sii socda marka horebana waxaad garan kartaa inaanu nebigu ku talagelin inuu cararo iyo warka kan waayo farda wuu haystay haddana faras ma fuulin waxaana la yaqaanaa dee baqali kar iyo far inaanay samaynin dhan qurun inay isaga soconayso inuu meesha laazimo nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo baqashiisa haystuu ciidanka sii dhex jeexayay isagoo weliba dhawaaqayo aan isqarinaynin oo leh ana nebiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib isagoo nebigu le calayhi salaatu wasalaam anigu nebigii baan hoo been ma aha waxaan ahay ina cabdilmualib moxamed ibnu cabdilaahi ibnu cabdilmualib ayaan ahay isagoo leh waxaa la yidhahdaa adeerkii cabbaas iyo ninkii kale ay isku reerka ahaayeen ee abu sufyaan ibnu alxaaris la odhan jiray ayaa midna hogaanka hayay eh, baqahan yar midna meelahaan hayay oo ay ka ilaalinayeen inuu nebigu xoogu sii cararo isaguna hore u sii wado agga ciidanka uu sii socday halka qoladana ay yaacayso isna agga ciidanka kusii ordayay qoladan inay xeejinaysay muslimiintii markaa qaybo ka mid ah oo raggii soo hadhay gaar ahaan ansaartii muhaajiriintii ka mida ah, qaybo ka mid ah ayaa iyaguna dib u soo yaro gurtay waxaa la idhahdaa ciidan aan badnayn baaba nebiga kusoo hadhay calayhi salaatu wasalaam oo cabaaskaas iyo abu sufyaan ibn اlxarit abu sufyaankani waa nin islaamnimadiisu fiicnaatay waa raggii dhexda kusoo islaamay markii waa ninkaynu lahayn gabayaabuu ahaa muslimiinta soo caaya oo eh, nebigu markuu maka iyo madiine dhexdooda soo socday intaa fatxu maka dhicin raggii islaamay buu ka mid yahay laakiin waa raggii islaamnimadiisu fiicnaatay koox yaroo labadaa nin iyo abubakar iyo cumar iyo cali iyo meelahaasi ay ka mid yihiin baa la yidhaahdaa siday culamaai siir ay sheegaan sanad saxiixa ah ibnu isxaaq uu ku sheegayo oo jaabir ibnu cabdillaahi warinayo oo raggii macrakada ka qayb galaya waxoogaa caynkaas yaa ku hadhay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasi wuxuu ku yidhi adeerkii alcabaas ibnu cabdilmualib oo nin aad u cod weyn ahaa jahwariyu sawt ahaa ayuu wuxuu ku yidhi war yeedh oo waxaad ku yeedhaa Eh, saxaabadaydii u yeedh dabeetna waxaa la ydhahaa rag gaadhaa ah maalintaasi loo yeedhay asxaabi shajara u yeedh baa laydhi baycatu ridwaan raggii nebiga geerida la galay kula bayctamay inaanay cararin asxaabu shajara u yeedh waxaad u yeedhaa buu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam ansaar u yeedh waxaad u yeedhaa buu nebigu yidhi ku sii gaar yeel oo reer banilxaaris waa jilib ka mida khasrajiyiintii ansaarta reer banuxaaris u sii yeedh baa layidhi dabeetana wuu yeedhay cod aad u weyn oo dadkii oo dhan maqashiiyey ayuu ku dhawaaqay baa la yidhaha alcabaas ibnu cabdilmualib saxaabadii markay maqaleen cabaasoo xagga dambe uga yeedhaya ayaa laysi soo taagay raggii waaweynaa ama raggaasi asxaabu baycati radwaan dib bay usoo wada noqdeen baa laydhaha iyagoo dib nebiga calayhi salaatu wasalaam ugu soo noqonaya markiiba sideetameeye ama boqol rag ku dhodhowaa meesha soo galay waxaa la idhahdaa ciidankii xataa dee ciidanku markuu jabo waxaad iska moodaa in xooluhuna xataa yaacan iyo waxaan la fuushayan la joojin karin ragga wixii joojin kari waayey baa la yidhaahaa fardahoodii ama awrtoodii ama waxa ay fuushanaay ninkii waabin karee celin karayna wuu celiyey ragga intii joojin kari weydayna inta iskaga booday bay kala hadhuun warmahoodii iyo seefahoodii oo neefkii xoolaabay iska sii daayeen dabeetana nebiga calayhi salaatu wasalaam bay dib ugu laabteen asxaabu baycati ridwaaniya ansaartii iyo de raggii diinta usoo gargaaray ee badariyiintiiiyo raggii la yaqaanay baa dagaalkii markaa si dhaba u galay kooxdii ulaqadii iyo intii awalba meesha qastayna waa weydaarato waa yaacday yani kooxdan aan wax badan wadani raggii islaamka usoo halgamaya ee marka horeba gacantooda ilaahay halkan kusoo gaadhsiiyey subxaana wa tacaala ayaa dagaal rasmiya galay isagoo uu nebiguna calayhi salaau wasalaam u ducaynayo inaka intasha laa tucbad bacd alyowm ducooyinkaasi mar labaad bay soo wariyaan culammadu inuu markana nebigu akhrinayo calayhi salaatu wasalaam weliba waxaa lagu tilmaama xataa sida saxiixulbukhaari iyo muslimba ku qoran inuu nebigu ka degay baqladii yaraydna xataa markuu ciidanku soo tarabato oo uu dhulka soconayey oo marka ay dagaalku aad u adkaado nebiga calayhi salaatu wasalaam bay ku gegabanayeen saxaabada qaarkood markuu dagaalku aad u adkaado markii codkaasi dib uu yeedhay ee saxaabadaasi waa la soo wada noqday labayka labayka iyadoo la leeyahay ninkii joojin kari waayey wuuna waa iskaga soo daadegay nabiga calayhi salaatu wasalaam baa la dhinac yimid dagaalkii baa dib loo bilaabay alaana xamiya alwatiis waa markaa riwaayaadkaasi nabiga laga sheegay calayhi salaatu wasalaam haadaa xiina xamiya alwatiis xadiidkii saxiixu muslimku siduu tilmaamayay waxoogaa ciidu qaatay baa layidhi nebigu alayh salaatu wasalaam dabeetana wuu ku seydhiyey gaalada isagoo le shaahat ilwujuuh inhazamuu rabba muxamed isagoo le nebigu alayh salaatu wasalaam jabe moxamed rabbigii baan ku dhaartee waana ka ilaahay subxaana wa tacaala kaga warramayo qur-aanka ee markii aayaadkan hore la tilmaamay wa yowma xunaynin إd أعjabatkm karatكm falam tغni cankum شhayئa وضاqت عalaykum اlarض bma raxma uma wallaytum mdbiriin ilaahay wuxuu ku xigsiiyey aayadda uma anzla allahu sakiinatahu calىa rasuulihi wacalى اlmuminiin ilaahay baa ku soo dejiyey xasiloonidiisa rasuulkiisa iyo kuwa mu'miniinta ah waanzla junuuda lam tarawha ciidamo aydan idinku ogaynna ilaahay baa soo dejiyey wacadaba aladiina kafaruu allaa cadaabay kuwii gaaloobay hawaasin markii raggii ragga ha u soo jeestay iyana fadhiyi kari waaye mar labaad baa lala foqay markaasi hawaasin oo dib loo kiciyey oo weliba si aad u foolxunle loola kacay ilaa iyo firdhadkoodii meel walba uu ka dhacay oo wixii uu dumar iyo xoolo iyo soo ururiyey meesha lagaga wada qabsaday markay yaaceenna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka daba diraa layidhi ciidamo sii jebiya oo koox walba dhankeeda u sii eriyada manay u suurtoobin inay dib isu soo urursadaan waxaana loo ogolaaday nin waliba cidduu wax ka furto inuu leeyahay salb mushrik liqaatili ninka nin ka furta wixii uu ka furto isaga ayuu leeyay wuxuuse nebigu calayhi salaatu wasalaam ka nahiyey markuu arkay iyagoo gabadh dilay in dumarka la laayo maa kaanat haadihi tuqaatil buu nebigu yidhi wartani ma dirirayna maxaa ka disheen yani fi shariica ma banaana dumarka iyo caruurta iyo odayada da'da aan dagaal ku jirin iyo waxa in la laaya may banaana eh, nebigu calayhi salaatu wasalaam kuwaana wuu ka celiyey gaaladiina si fiican baa loo jebiyey maalmaha kan macarakaadkan dadkii ka qayb gale waxaa ka mid ahaa haweeney umu sulaym islaantii la odhan jiray waxaan filayaa islaantii alxa inay ahayd abialxa oo iyadoo dee sideetaba toorra yar ayuu odageedii arkay markaasuu nabaashan maxaad ku falaysaa gaaladan maanta isle bay tihi calooshaad kaga soo rudi dabeetana nebigu uu sheegay calayh salaatu wasalaam yaa rasuulalahi buu yihi balkaala ti umu sulaym u sideeta ahayd eh, hal midiyo yar maxaad ku falaysaa baa laydha waxay tihi waxaan isleeyahay wixii gaal kuu soo dhowaada aad beerka ka dilaacisid maanta nebigu ku qoslaa laydha u iska dhaaf hawaazan waxay sheegaan dhowr iyo toddobaatan in laga dilay reer bani maalik bani cawf oo qudha reer bani maalik baan ujeedaa oo haqiif ka tirsan sida ibnu isxaaq uu sheegayo inkastoo rawaayadu biduuni sanada iska tahay ama liidato axlaaftana allabaa laga dilay buu leeyahay calaa kulli xaal haziimada tan riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan saddex boqol in laga dilay nimankan reer banu maalika oo zubayr ibnu lcawaam awtaas wixii uu ku gaadhay inuu meelaha ahaa dadkii uu ku dilay yani markay meesha tan jabeen waxay galeen baa la idhaahdaa meel kale oo awtaasa la idhaahdo dabeetana xarakaatlmuaarada unbaa ka daba timi ilaa iyo meel kasta laga saaray abu alxa ayaa la yidhahdaa keligii maalinta tan sida xadiidka abu daawud uu sheegayo abu alxa keligii maalintan labaatan buu dilay baa la yidhahdaa uu furtay labaatan gaal buu dilay oo salbigoodiina uu soo furtay keligii si kasta ha ahaatee waxaynu leenahay nimankii hawaasan marka la ysku daro qabiilka iyo furuucdiisii waxaa ku dhacay jab aad u weyn dad aad u badan rag aad u badan waa laga laayay cid badan waa laga dhaawacay waxa ay sheegaan dumar iyo caruurta laga qabto qurah lix kun gaadhaysay bay yidhaahdaan sittata aalaaf saciid ibnulmusayib sida uu warinayo wuxuu ku tilmaamayaa meelahaasi dad gaadhaya laga qaaday riwaayaadka taariikhdu inkastoo aanay sanadkoodu xooganayn ibnu sacad fii abaqaati biduuni sanad uu ku aroorinayo xoolaha laga qabsaday oo quro wuxuu ku sheegayaa dee waxaan la tirakoobi karayn afar kun oo wiqiyadood oo fido ah labaatan iyo afar kun oo neefoo geelah afartan kun oo neefoo adhiya dee waa qabiilkaas ka dhanee labaatanka kuna nin soo dagaalgeliyey wuxuu xoolo lahaaba waa la qabtay geel iyo adhi iyo fido iyo waxaa doontaba dheh wuxuu xoolo lahaa iyo lo iyo khaylba wax walba waa laga soo qabtay baa la idhahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wixii xoolaa intuu ururiyey ayuu wuxuu idhi jeclaana geeya ilaa iyo intuu ka soo noqonayay daa'if muslimiinta waxaa lagu tilmaamaa ibnu isxaaq siduu sheegayo ilaa afar baa ka shahiidoobay buu yidhaahdaa kooxna waa dhaadhaawacmeen aduu dhaawdhaawac buu soo gaadhgaadhsiiye wuu ku tilmaamaa malaa saxiixu lbukhaari wuxuu sheegayaa kooxaha dhaawacmay malaa'inu ka mid ahaayeen abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo cali iyo cabdilaahi ibnu ubay ibnu abi awfa iyo khaalid ibnu waliid iyo raggaasoo dhan in dhaawacyo khafiifi aduu dee waxa ugu badanee nimankan ku dhacay leebab bay ahaayeen marka leebabkaasi wixii ay dhaadhaawaceen laakiin waa khasaare iska fudud marka loo eego khasaaraha ciidamadii kala gaadhay ciidankaa qurayshe ee hawaazan ee jabay wuu cararay jabkoodii dhowr meelood buu u qaybsamay qolana khlabay qabatay qolana awtaas meel la yidhaahday tagtay qolana daa'if ayay gashay buuralayda iyo dooxooyinka unbaa la kala xulay e, ninkii malik ibnu cawf lo odhan jiray lahaa raggu yuu jabina waxaa ilaashado isaga iyo ciidanu wataa waa jabeen oo waxay u kaceen daa'if magaaladii daa'if lo odhan jiro magaalo aada u xasiin ah ciidamo kale awtaas meeshaa la ydhahda awtaas waa waadi daaif iyo xunayn dooxa udhaxaysa ee awtaas la ydhahda ayay galeen koox kale waxay gashay iyaduna oo banu khiira min haqiif ka tirsan nakhla meel kaloo la yidhaahdo fardooleydii iyo ciidamadii muslimiinta ka daba tegey garaa nebigu calayh salaatu wasalaam abaa caamir alashcari ayuu awtaas u diray halkaasaanu kula dagaalamay waxaa la yidhahdaa xataa maca odaygii talayaqaanka ahaa meeshaasi kusoo dilay baa la idhaahdaa oo ninkii la odhan jiray durayd ibnu simma odaygii taladii hore lahaa ee lahaa war raggan hadday jabaan dumar iyo cabube celin mayse ka daaya abu caamir alashcari saxaabigaa la yidhaahdo isagu meeshaasi ayuu ku shahiidnimo qaatay abu muusa alashcari baa markaas sii qaatay calankii saasaa lagu jebiyey kooxda kan abu muusena waa kii markii dambe nebiga u yimi calayh salaatu wasalaam ee uu weydiinayay inuu ilaahay u baryayo fariin buu kuu soo dirayaa buu leeyahy waa runtii qiso aada u fiican abu aamir alashcari ee qisada uu ka tegayay laakiin markaan iska soo koobno un ilaahay rasuulkiisii ku salaama buu yidhi istikfaarna allah ay u weydiiyo ilaahay buu u baryay nebigu calayh salaatu wasalaam dagaalkani xunayn ku saabsisnaa jabkaasi ayuu ku gebagaboobay qaybahoodii yarnaayo meelaha galayna waa lagu sii daray oo waa lasii jebiyey laakiin magaalada la yidhaahdo daaif may suurtogelin in si fudud iyada loo jebiyo aan maanta halkaa ku joojino wallahu aclam